alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenana waa kii koob iyo tobnaad ee ka mida ah kitaabkii alcaqiidat اlwaasitiya oo iska lahaa sheekh axmed ibn cabdixaliim ibnu teymiyat alxaraani raximah اllahu tacaala waxaa inoo soo dembeeyey musanifku raxmat ullaahi calayhi inuu ka soo warramay iimaanka ilaahay la rumeeyo inay ka mid tahay iyo maalinka aakhiro wax kastoo geerida ka gadaal imaan doona in la rumeeyo waxaynu soo qaadannay qabriguu ku bilaabay oo saddex waxyaalood ah howlihiisu ay yihiin kow inay dhacayso qof kastoo qabriga la geliyo inuu qabrigu isku soo boodayo labadiisa gidaar laba waxaynu soo qaadanay fitnatu fitnatulqabri waanu wax ka tilmaanay saddex waxaynu soo tilmaannay inay jirto naciimu lqabri iyo cadaabu lqabri waxaan sheegnay qof ka badbaaday damatu lqabri inuusan jirin sidoo kale waxaan tilmaanay farqiga u dhexeeya lqabri iyo cadaabu lqabri oo fitnatu lqabri ay tahay su-aalaha qabriga la isku weydiinayo ee saddexdaa rabbigaa waa kuma nebigaa waa kuma diintaadu maxay tahay waa fitno iyo imtixaan su-aashaas cadaabulqabri iyo naciimulqabrina waa wixii ka dhasha fitnadaas iyo su-aashaas oo qofkii su-aashii ku guulaysta oo ka jawaabana naciimulqabri buu helayaa qofkii su-aashii ku dhacana cadaabulqabri buu helayaa marka waxay ka dhalanayaan fitnatu lqabri iyo naciimu lqabri fitnada eh, cadaabu lqabri iyo naciimu lqabri fitnaday ka dhalanayaan waxaan kaloo soo qaadanay musanifku inuu ka soo waramay miisaanka iyo acmaashiisa iyo waxyaalo la tacalluqa waxaana soo sheegnay musanifku inuu tilmaamay sideed qodob oo hawsha calaaqa iyo xiriir la leh inuu soo tilmaamay kitaabkiisana ku qoray qodobka koowaad wuxuu ahaa miisaanka waxaana sheegnay miisaanka maxaa la miisaamayaa culimmadu inay ku kala arag duwan yihiin oo qaarkood yidhaahdeen waxa la miisaamayo waa camalka qofku uu samaynaya alcamal qolyanay yidhaahdeen camalka maahane waa caamilka camalka samaynaya qofka camalka la imaanaya wey oo qofkii waa la miisaamaya qolyana ay leeyihiin labadaa midna ma ahee waxa la miisaamayo waa suxuful acmaal ama saxaa'iful acmaal waxyaalaha acmaasha aadamuha ay sameeyeen ay ku qornaayeen oo diiwaankiisaa diiwaankii baa la miisaamaya qodob intaaba ka duwan baa jiray oo afraad oo saddexdaasba waa la miisaamayaa yidhi camalka waa la miisaamayaa aada la timid adigiina waa lagu miisaamayaa waraaqihii camalku ku qoraana waa la miisaamayaa saddexdaba waa la miisaamayaana waa soo saasaa ugu raajixsan waan soo tilmaano waana masle khilaafiye waxaa labaadoo tilmaanay oo masalada labaad ahayd oo musanifkuu ka hadlay camalka asagaa waraaquhu ku qornaa qiyaamada in la kala bixin doono oo qofka la odhan doono dee aakhira waa kan camalkaagii halkaanuu ku qoran yahay waxaan saddexaadoo soo qaadanay ilaahay khalaa'iqda inuu la xisaabtamayo xisaabtanka uu khalqiga xisaabinayana uu kala duwan yahay oo qofka muuminka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala si gooni ah uu u asturayo kabacdina uu janada geynayo qofka gaalkaana lala gurayo xisaabta kabacdina cadaabka la geynayo xisaabtuna masalada saddexaad bay ahayd masalada afraad aan soo qaadanay waxay ahayd xawdka nabi maxamed sala allahu calayhi wasalama oo ah dar uu nabigu dul taagan yahay sala allahu calayhi wasalama saxaabi baa ku yidhi nebi allow inaad ii shafaaco qaadid baan rabaa qiyaamada markaasaa nebigu yidhi waaye xagee baan kaa helayaabiyo waayahe kugu arkaya markaasaa nebigu meelo u sheega meel hebla markaasu haddaan kaa waayo meel hebla ka warran haddaan kaa waayo jidka siraad ka waran haddaan kaa waayo xawdka marka xawdka nebigu waxaan soo tilmaanay tilmaamaha waxyaalaha ku xeeran inay ka mid ahaayeen xawdkaa laga cabayay inuu ka cad yahay xagga caanaha malabkana ka macaan yahay weelasha lagaga cabayee laga darsanayana xidigaha tiradooda ay ka badan yihiin xagga ballarkana qofkii yidhaahda waan lugaynayaa bil uu uskala soconayo xagga dheerarkana sidoo kale waxaan kaloo soo qaadanay qofkii ka cabaayey hal mara qofkii dhaleemiyaa inuusan dib dambe u oomayna waa soo qaadan masalada shanaad waxay ahayd jidka siraad oo jahanamo dusheeda la taagay oo khalqigoo dhan ay ku aroorayaan dadkuna si kala duwan ay u marayaan qoloba camalkoodu intuu dhan yahay bay ku maraysa qof baa sida ilbiriqsi oo kale kaga gudbaya qofna wuxuu ku marayaa sidii qof curyaan oo lugaha ku siqaya ama barida ku saqaya mid walba camalkiisuu marka ku gudbaya calaa qadri acmaalihim kaa biriqda sideeda ilbiriqsiga ku gudbay camalka uu la yimid baa wuxuu ahaa camal aada u wanaagsan oo tiro badan oo xasanaadkiisaa tiro badnaa kan guurguuranahayana wax gaarsiiyey gurguuradkaasna wuu haystaayo camaloo khayr ah wax uu orod kaga gudbana weli ma gaarin marka xoogaa buu haystaa asaguna uu ku badbaadaya laakiin meeshaasu ku gurguranaya ayib masalada lixaad aan soo marray waxay ahayd dadka markii la xisaabiye kabacdi inay jirayso buundo dadka lagu agxanibayo xanibayo halkaa lagu joojinayo loogu kala qisaasayo wixii madaalim iyo dhibaatooyin oo adduunyada ay kala tirsanayeen ayaa meesha ayadaa loogu kala qisaasayaa markii la nadiifiyo oo saafi laga dhigo oo ay kala qisaastaan ayaa la gudbinayaayoo jannada ay gelayaanoo qof tabiicaad ay la socdaan oo wax un loo haysto xag ilaahay iyo xagga aadama midna jannada ilaahay geli maayo marka kii ilaahayna ilaahay uu kaa cafiyo ama uu kaasoo gudbo kaasoo guto oo lagu soo cadaabo kii khalqigana lagaa qisaasto markaa unbaa jannada aadaysa qodobka toddobaadi wuxuu ahaa jannada albaabkeeda ruuxa ugu horeeya ee loo furayaay waa kuma waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ruux bani aadam ah oo ka horeeya oo nebi moxamed ka horreeya oo janno gelayaa ma jiro maalinkaas ruux ka horeeya oo albaabkeeda loo furayaana ma jiro ruuxa ugu horreeya furaya waa asaga albaabkeeduu gargaraacayaa malagii meeshaa joogay baa weydiinaya waa kuwa markaasuu leeya waa maxamed bika umirtu laa aftaxu axadan qablak adiga ayaa waxa la i faray axad kaa horeeya albaabka jannada inaana ka furin waa kaa furay buleey ruuxa ugu horeeya oo albaabka jannada loo ballaqaya waa nebi maxamed sal alla alih wasalam ummadda ummad ahaan ugu horrayso maalinkaa jannada galaysana waa ummadda nebi moxamed sal alla alih wasalam sidaa awgeed baa nebigu yidhi naxnu alaakhiruuna alwaluun ummad ahaan haddii la yidhaahdo ummadaha ummadda ugu dambaysay baa nahay ummadda inaga inaga dambayn doontaa ma jirto haddana awalnimo haddii la yidhaahda jannada ayaa ugu horgalaya maalinka qiyaame ummadda nebi maxamed baa kaalinta koobaad galaysa caleyhi salaatu wasalaam taasina waa qodob qodobka ugu dambeeya ee sideedaad wuxuu ahaa oo darsigeenu xala ku istaagay walahu fi lqiyaamati halaadu shafaacaat waa shafaacada nebiga sala allahu calayhi wasalam kulli arrimahaasi waxay ka mid yihiin waxyaalo nebigu uu ka waramay oo hadda qeyb inaga ah oo ay waajib tahay in la rumeeyo kulligood marka halkaabuu darsigeenu caawo ka bilaabanaya walahu fi lqiyaamati halaathu shafaacaat intaasna waa intii xala aan soo qaadanno oo aakhira umuuraheeda ku saabsanaa rag odayaala yar wardarsiga xalahna lagu celiyeyoo marka waana duuban yahay intaa bayna khulaasadiisu ahayd wa walu man yastaftixu baaba aljannati muxamadun wa walu man yadkhulu ljannata min alumami ummatuhu walowhu nabiga waxaa u sugnaaday sala allahu calayhi wasalama filqiyaamati qiyaamada dhexdeeda halaadu shafaacaatin saddex shafaaco iyo ergo ayuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ama ashafaacatu ergadii al uulaa ee koowaad fa yashfacu wuxuu u erga qaadayaa fii ahli lmowqifi meesha ayadaa dadka isugu yimid xataa yuqdaa ilaa laga kala xukumo baynahum dhexdooda bacda an yataraajaca markay isku celiyaan ka gadaal al ambiyaau nebiyaashu markay isku tuurtuuraan oo yidhahdaan anigu ma ka qayb qaadan kara hawshaani halay dhaafiyo aadamu aadam iyo wa nuuxu nuux iyo wa ibraahiimu ibraahiim iyo wa muusa nebi muuse iyo wa ciisa ciisihii ibnu maryamo ina maryamaaha markay isku tuurtuuraan cani shafaacati ergada oo nin walba uu iska wareejiyo xataa tantahiya ilaa ay soo gaarto ilayhi nebiga xaggii sala allahu calayhi wasalam shafaacadan waxaa loo yaqaanaa shafaacat alcudmaa nebigeennaana khaasuleh calayhi salaatu wasalaam markay khalqigu isu yimaadaan maalinka qiyaame oo ay rafaadaan oo qoraxdii loo soo dhoweeyo oo murugada iyo tiraantu tiraanyadu ay ka badatay iyo walbahaarka iyo walwalka oo kulligood ay qaawan yihiin oo buriiqab yihiin oo cagacad yihiin meeshaasna ree nebi aadam hal qofoo uusan ka maqnayn ayay hadlayaan wixii aadamahabaa hadlaya waxay la hadlayaan aabbahooda nebi aadan oo ay ka soo farcameen waxay leeyihiin aadamow anta awalulbashar intuu ilaahay abuuray ee ree nebi aadama adaa ugu horreeyo dee aabba u ah ilaahay baa gacantiisa kugu abuuray malaa'igtuu amray inay adiga kuu sujuudaan ruuxdiisa ayuu adiga kugu afuufay dee duriyadiibaa duriyadaadina waan nahay aadana waan u dhibaataysannahaye qoladoo ilaahay shafaacaiyo erga noo weydii markaasuu wuxuu leeyaha maya anaa lafahayga u baqayo geed ilaahi uu yidhi haa cunin ayaan hadda ka hor cunay marka lafahaygaan u baqayaa ee ilaahu i badbaadi waxaa cajiib ah nabiyullaahi aadam waa meesha aadamuhu ka soo farcamay bani aadamku meeshay ka yimaadeen asal nebi aadam buu ka soo farcamay wax dembi ah oo diinteennu inoo sheegtay oo nebi aadam uu galayna geeddaas uu halka mar cunay baa jirtay ilaahina qur-aanka wuxuu inoogu sheegay geeddaa khaladkii ka dhacay nebi aadan inuu ka toobad aqbalay oo uu doortay oo hasha ayadaa laga cafiyey waa hal khalad bas khaladkii noocaas ahaa buu nebi aadam qiyaamada wuxuu ka baqayaa ilaahay inuu u qabsado oo uu ka cabsanaya ama uu ka walwalaya imisead u malaynaysaa inaynu dembi oo aynu khaladaad gallay oo aynu gaf gallay oo aan weli haddana isla sii saxannahay oo jannadu inoo calaamadaysan tahay nin saxaabiyan inu intuu yimid wuxuu yidhi wuxuu arkaa isagoo ducaysanaya ilaahu jannada markaan galo albaabka dheer oo dhanka midigtaah oo ah wuula yaa marka jannada soo arka markaasuu waryaahay dhegayso ilaahay jannana weydiiso cadaabna ka magan galbiyo nebigaan waxaan maqlay isagoo leh waxaa aakhiru zamaanka imaan doona dad weysada iyo ducadaba ku xadgudba dad weysada ku xadgudba oo biyaha khasaariyo oo meele aan weyse looga baahnayn laga yaabo inay waxa weeyaan weysadii gaarsiiyaan iyo dad baryada ilaahay ay baryayaan ku xadgudbayaba ilahay janno weydiiso laakiin guri midigta ku yaalloo cadoo saasaan rabaa hawshaa hawlku taalamahali dayib marka nebiyullaahi aadam dambigaas keliyuu galay intaan ognahay waana ka toobad keenay ilaahayna waa ka aqbalay wa maca daalika qiyaamada wuxuu leeyahay mada ma istaahila maantayta inaan dadkaa shafaaca ilahay u weydiyo an ilahay hor istaago waxay u imaanayaan nebiyulaahi nuux waxay leeyihiin rasuulkii ugu horreeyey oo ilaahi dadka arlada jooga u soo diraata dadku nebi aadam iyo nebi nuux intii u dhexeeya toban qarni bay ahay halkii qarni waa boqol sano toban qarni marka markii la isku yidhaahdo qarnigiina boqol sano iyo maqay noqonaysaa kun sano soomaa kun sana u nabi nebi aadam iyo nebi nuux kunkaas sana dadku muslimiin bay ahaayeen dad dembiilayaalahaa jireen oo khalad galo dee ilma nebi aadan isdilay sooma xasuusataan laakiin dad muslimiinay ahaayeen waqtigii nebi nuux markii la soo gaaray baa dadka qaar ka mid gaaloobeen oo dadka saalixiinta intay quluw iyo xadgudub ku sameeyeen oo caabudeen dad wan wanaagsan ayaa gaalnimo timid markaasaa ilaahay nebi nuux u soo diray markay dadkii caasiyeen ilaahay oo welib cisyaankoodu gaalnimo u gaaray marka la leeyahay nebi nuux waa rasuulkii u horreeyey oo lasoo diray macnaheedu waxa waa rasuulkii u horreeyey oo dad gaalaa loo soo dira wey ilaahay baa wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuuran inaad tahay addoon shukrin badan annagana maanta dhib baana haysatee nebiyullaahi nuuxu noo shafeeca dhibaatan dhibaataan ku sugannahay wuxuu leeyahay maya arrinkaa ma samayn karo hal baryaan lahaa oo qiyaamada ku saabsan qolyahaygaan ku habaaraybu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran inaka inta soo ma ahayn hawshaydii anugu baryadayda halkaasaan u hormarsado qolyaha ku baabashay oo ilaahay ku baryo halkaasaan waxa weye aweytiya asma kaga dhiga nebiyullaahi nuux wuxuu dadka diinta ugu yeerayay sagaal boqol iyo sagaashan sano iyo konton sano sagaal boqol iyo konton sano dadka diinta ugu yeerayay dalxiiskuma jirin iskama wareegi jirin cimrigiisa wuxuu ku dhameeyey habeen iyo maalinba si muuqata iyo si qarsoonba inuu dadka diinta u sheego waliba dadka diinta u sheegaya dad aada u qariban oo inkaar iyo cuqba qabay waa dadka gaaray markuu hadlaya xataa wastaqshow iyaabahum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim dhagahii faraha ka gashada wuu la hadlay war ilaahay keliga caabudo bal adugu kaala dhagahii faraha gashanaya bidhaantiisa markay arkaanna madaxay minjaha waxay iska marinayaan go isku dadahayaan nag waaba isqarinayaanba maba fiirinayaanba dadka noocaasa buu sagaal boqol iyo konton sano diinta ilahay ugu yeerayay mashaakil badan buu soo maray waa la dhibaateeyey ilaa markii dambet ilaahay uu baryay ilaahu waa lay dhibaya fantasir ilaahu qolyahan iga qabo oo ii gargaar imtixaanku soo maray waxaa ka mid a ah wiilkiisii u arkayo inay biyihii badda biyihii duufaanta hala tageen sooma xabsataan ayadoo ay sidaa tahay gacantuu ka taaga wuxuu maya bal nebiyullaahi ibraahim u taga nebi ibraahim bay u imaanayaan waxay leeyihiin nebi ibraahimow ilaahi baa ku doortay oo khaliil kaa dhigtay addoon wanaagsan baa tahay imaamu towxiid baa tahay waxaan weydiisanayna ku weydiisanaynaa inaad ilaahay noo weydiisid inuu waxa weeyaan shafaaco noo weydiisi wuxuu leeyahay nebiyullaahi ibraahim maya saddex jeer baan been sheegay buu leeyahy saddex jeer marka ilaahay ha i badbaadiya aniga maanta haddaan anigu badbaadaan maanta ayaan leeyahay saddexda jeeroo uu leeyahay been baan sheega saddexduba fii daatillaahi bay ahaayeen diin ilaahay bay ku saabsanay midu waxa weeyaan qolyihii asnaamta caabudayo reetulkiisa ahaa markay yidhaahdeen kaala asnaamta nala soo caabud fa nadara nadratan fi nujuumi faqaal inii saqiima waa jiranahay buu yidhi raaci kara maanta marka dee waana dhib waana dhibsanaya hawshaan ay samaynayaanoo khaladka ah waana diidanaa wuuna ka xanuunsanaa inay waxa weeyaan ilaahay khayrkii maanta u dareerayaan wuu ka xanuunsanaa marka dhankaa laga fiiriya waa sax way isaga tageen asnaamtii buu burburiya marka ilaahyadoodii buu ka laayay asnaamtaa midda labaadna waxay ahayd xaaskiisa inuu ku yidhi waa walaashay weliba uu u sheegoo wuxuu yidhi arlada dusheeda cid aan adi aniga ahaynoo maanta muslimiinu ma saarna soo walaalo maaha marka waa walaalo islaam aabbaha iyo hooyadii baa dhalay midna muusan ohan waa walaashay bu gabar muslimadoo xaaskiisaahu ku badbaadinaya marka marka fii daatil ilaah bay ahaydoo ayaduna wanaag bay ahayd asnaamtii markuu burburiyo war asnaamtii yaasaan u galay maadaa naga laayay asnaamta yadiioo jajabiyey bal facalahu kabiirhum bi kaa ugu weyn intii yaraydoo asnaam ahayd buu nag ka dhigo gumaada xabadkii ugu weynaa asnaamta laguu sheegaya cabdi waa geedo xabadkaasuu soo reeba waxay culimmada qaarkood tilmaaman xataa xabadkaa wuxuu usoo reebay inay kuwaana qaataan u leeyahay war intaad maqnaydeen baa ilaahyadiinni inta dagaalameen kii ugu xoog badnaaba gamta u joogsadoo baabi'iyey marka halkaa keligiis baa soo haray caqli ahaanbu wuxuu rabaa inuu u dareensiiyo ilaahayga weyn oo koonkan maamula haddaad kuwan kan wax ugu dartaan asagana waa laydinka dilhayaa iska daaye ilahay waxba ugu darinina marka saddexdaa jeer baan khalad galay marka maanta ma mudni inaan ilaahay hor istaago aan shafaaca idiin weydiiye bal nabiyullaahi nebiyullaahi ciise u taga nebiyullaahi ibraahim oo ilaahay dartii loo cadaabay oo dab lagu riday oo ilaahay dabkii uu la hadlay oo yidhi yaa naaru kuunii bardan wasalaaman baa qiyaamada halka taagana wuxuu leey ilaahay aniga lafayga maanta ii badbaajo nabi ciise markay u yimaadaan nabi nabiyulaahi muuse u tawilayay markaa nabi muuse u imaanaya nabi muuse waxay ku leeyihiin ilaahay baa ku doortay toos buu ilaahay kula hadla kalam allahu muusa takliiban somayna soo marin risaalooyinkiisuu ilaahay kugu khaas yeela dhib baana haystee waxaa weeyaan maanta noo shafeeca qaad wuxuu leeya maya maya anaaba hadda ka hor naf aanan idankeeda haysan dilay hadda ka hor baaban qof dilay buui qofka uu leeyahay waan dilay horta nin gaalo ah muslim ma ahayn kow waqtiga uu dilayaana nebi xataa ma ahayn labo waa midda saddexaade inuu qofkaa dilay aan loo fasixin wuu ka qoomamooda wuuna ka toobad keena ilaahna waa ka aqbala haadaa min camali shaydaan soo muusa odhan ilaahu waxaani waa camal shaydaan rabbi innii dalamtu nafsii faqfir lii ilaahu naftaydaan dulmi ka gala waa khaldamay cafi oo isakay dembigayga dhaaf faqafara lah ilahay waa u dembigii ilaahay uu ka tirtiray oo u dhaafay buu qiyaamada sheegayaa wuxuu leeyahay maalinkaasaan dembi galaynimu isakay daayey waxaad dareemaysaa marka ambiyadaan laga hadlayaa waa ambiyada ilaahay uu ku sheegay ulcasbi ambiyada ambiyada ugu fadli badnayd ah kulligood gacantay ka taagayaan bal nabi ciise aada nabi ciise u imaanaya sidoo kale asna wax dembiya muusa sheegin culamada qaar baa waxay wuxuu yidhi ilaahay hayrkiiba aniga la isoo caabuday oo dad baa igu aafoobo ilaahnimo iga aaminaye nabadgelya maantayto bal maxamed u taga dadka sidaa samaynaya muslimiin ma aha keliya waa ree nebi aadan oo dhan muslimkoodii iyo gaalkoodii kuwii hore iyo kuwii dambaba waa isku dhex jiraanoo waa la wareegahaya marba nebi baa loo yaacaya nabi maxamed bay marka u imaanayaan sal alla alih wasalam markay nebi moxamed u yimaadaan buu wuxuu leeyahay hawsha anaa iska leh inaan maanta dadka meeshaan waxa weyaan ka shafeeco qaado in lagu kala dareeriyo ogow shafaacada maalinka dadku ay weydiisanayaan ilahay jannada hana geeya ma aha meeshii bay ku rafaadeen oo ku silceen bal meeshaan hana la dhaafiyo wey nebigu markaasu wuxuu samaynayaa uu sujuudaya marka uu sujuudo ayaa ilaahay wuxuu u furayaa baab ah ilaahay mahadintiisa oo aan maalinkaa ka hor loo furin si ilaahay loo mahadiyo nooc kale ah cajiib markaasuu ilaahay mahadinaya oo ilaahay u sujuudaya oo mahadinaya ilaahay baa wuxuu leeyahay madaxaaga kor u qaado sujuudda ka soo toos waxalaala waxaa rabtay weydiiso waa lagu siinayaa shafaaco iyo erga qaad shafaacadaada waa la aqbalayaa ree nebi aadan o dhan baa meesha taagan soomaa markaasuu nebigu leeyahy ilaahay ummadayda ilaahay ummadayda ummadiisu ka bilaabaya markaasaa nebiga sala allahu calayhi wasalam loo ogolaanayaa oo laleeyahaye waxaad naarta ka soo saartaa xataa dad naarta mutaystay oo meesha ayadaa ku gubanaya qof kasta oo qalbigiisa iimaan ku jiro wax un diinaar ha ekaado markaasuu laga soo saaraya markaasuu hadana leeyahay sujuudaya haye kor u qaad sujuudda madaxa weydiiso waxaa rabtid ilaah ummadayda qof kastoo dadka ugu iimaan yaraa ilaa la yiraahdo qofka xabad xabad ciida wax dheen dhurcaso wax la oo qalbigiisa qofkii ku jirtay iimaan ah ka soo saar markuu sidaa yidhaahdo oo ummaddii nabi moxamed sal alla alay wasalam uu shafaaco qaado ayuu wuxuu samaynayaa wuxuu leeyahay ilaahayow waxaan maanta u shafaaco qaadayaa oo kaleeto qof kastoo laa ilaaha ila allahu yidhi lanna laa ilaaha ila allahu wax ummadda nabi maxamed khaas ku ah maaha ummadihii ku horeeyey ee islaamka ahaa laa ilaha illa llahu bay odhan jireen walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudullaaha wajtanibuu daaquuta ummadihii islaamka ahayoo oo dunidaan soo maray ilaa nebi aadan ilaa nebi moxamed sal aley wasalama waxaa weeye towxiidkaasay lahaayeen ku dhawaaqayay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay tan keligaa ma tan keligaa ma lihid waxaa cajiib ah qaadaya maalinkaas malaa'igta waxaa shafaaco qaadaya mu'miniinta waxaa shafaaco qaadaya ambiyada markaasuu ilaahay wuxuu leeyahaa shafacat almalaa'ikatu wa shafaca annabiyuun wa shafaca almu'minuun walam yabqa ilaa arxamu araaximiin malaa'igtii iyo mu'miniintii iyo ambiyaduba way shafaaco qaadeene waxa uun haray allaha inta naxariisata ugu naxariis badan ayaa haray markaasuu ilaahay wuxuu naarta ka soo cantoobinayaa dad uu nebigu tilmaamay lam yacmaluu khayran qatu weligood wax khayra maysan samayn weligood hadde tawxiidka marka laga soo tago asluliimaan oo tawxiidku u ansaxay wax kaloo khayra maysan samayn oo cadaabka inta ku dhacay oo gubtay dhuxula noqday oo dambasbeelay kuwaasuu ka soo saaraya marka ilahay oo kasoo cantoobinaya markaasaa waxaa lagu soo daadinayaa webiyaasha jannadu halkaasay kusoo dhalanayaan oo kusoo barbaarayaano reeraha dadka jannada dega kuwa wuxuu yaqaanaa jahanabiyin waa kuwii jahanamo laga soo saaray marka waxaad dareemaysaa naxariista nebi maxamed uu kuu qaba sala allahu calayh wasalam xawdka waa kugu sugay oo darkiisuu kugu sugay sugayo halkaasuu kuu taagnaa marka qiyaamada la yimidna wuxuu leeyahay ilaahu ummadayda ilaahu ummadayda ilaahu ummadayda ilaahu ummadayda ummaddii markii la kala xukumayna albaabkii jannadu kaasii furayaa sala allahu calayhi wasalam miyaynan waajib ahayn inaad naftaada iyo maalkaagaba ka hormarisid oo ka jeclaatay nebiga sal alla alih wasalam miyayna waajib ahayn inaad ogaatid waxa uu nebigu kaa reebay inaan danu kugu jirin wax uu kugu yeerayaan adantaada inay too aad raacdid marka shafaacada koobaadi waa midaas shafaacatu shafaacatlcudmaa weyo dadka meesha ah ayaa lagu kala dareerinaya fa yashfacu shafaacatu shafaacadii al-uulaa ee koobaad fa yashfacu wuxuu u shafeeca iyo ergaqaadayaa fii ahli lmowqifi makaanka iyo meeshaa la taagan yahay qiyaamo dhexdeeda dadka ku sugan xataa yuqdaa ilaa laga kala saaro baynahum dhexdooda bacda an yataraajaca markay isku celceliyaan ka gadaal al ambiyaau ambiyaa nebiyadu oo maxay isku celcelinayaan anigu ka jawaabi maayo ma mudni maanta inaan ka jawaabo hebel ha la aado wa ambiyada waa kuwe aadamu aadam iyo wa nuuxu nabi nuux iyo wa ibraahiimu nebi ibraahim iyo wa muusa nebi muuse iyo wa ciisa ciisihii ibnu maryama ina maryama ahaa canishafaacati shafaacada iyo ergada markay isku celceliyaan xataa tantahiya ilaa ay soo gaarto ilayhi nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalama shafaacadaasi marka waa shafaacatlcudmaayo nabiga khaasul calayhi salaatu wasalaam wa ama shafaacatu ergada iyo ergaqaadidda iyo shafaacada athaaniyatu ee labaad fayashfacu wuxuu u shafaaco qaadayaa fii ahliljannati jannada dadkeeda an yadkhuluu inay galaan aljannata jannada wa haataani labadan ashafaacataani ee ergo khaasataani gooni ayay u yihiin lahu nebiga sala allahu caleyhi wasalam tii horeo shafaacatalcudmaa iyo tan labaad oo dadkay ahlu jannaha ahaa jannada inay galaan ah waa tii aan soo marinayo inuu ummadda albaabka jannada u furayay soo garan maysaan ilaahu ha la ii furo ummaddaanaan jannada u furayaa waa taa labadaa nabiga iskale leh sala alla caleyhi wasalam nebiga ayaa iska albaabka jannadu marka kugu shafaac qaadayaa ilaahw ha loo furo jannada ha gale wa ama shafaacatu ergaqaadidda athaalidatu ee saddexaad fa yashfacu wuxuu u shafaaco qaadayaa fii man qofkii istaxaqa mutaystay an naara naarta dad dembiilayaal ah oo in la cadaabo istaahilee mutaystay laakiin iimaan lahaayoo mu'miniin ahaa ayuu u erga qaadaya wuxuu leeyahay ilaahu way istahilaan in la cadaabo way muteen laakiin ilaah waanu shafaaco qaadaya maanta cadaabka ka dah wa haadihi tan ashafaacatu ee ergada ah lahu asagay u sugnaatay iyo waligayri walisaa'iri nebiyiina nebiyaasha kale iyo wasidiiqiina dadka runlowga ah iyo wakayrihim ayaga waxaan ahayn fa wuxuu u erga qaadayaa fii man qofkii istaxaqa mutaystay an naara naarta qofkii mutaystaybu wuxuu ugu ergeynayaa anlaa yadkhula inuusan gelin ha iyada ilaahu ha gelinin ilaahu wuu dembaabay ilaahu ka daa ilaahu iska cafi wayashfacu wuu u shafeec qaadayaa fii man ruuxii dakhala galay haa iyadana an yakhruja inuu ka soo baxa minhaa iyada waa laba masle marka halkaan dad cadaabka ilaahay mutaystay oo dunuub ay ku mutaystaan la yimid laakiin weli aan gelin ayuu leeyahay ilaahu way khaldameen dembigoodana waa kii cadaabka ku geli lahaayeen ilaah waxaan kaa codsanayaa inaad iska cafidid halkaasuu kuu taagan yihi ilaahu waxaan ka codsanaya inaad iska kaa codsanaya iska dhaaftid waa laga aqbalayaa shafaacada nebiga sal alla alay kuwa naartii galay oo naarta ku jira ayuu wuxuu leeyahay ilaahu kuwaa naarta ku jirana ka soo saar ilahu waan u shafaaco ka soo saar waa muslimiin ayadana waa laga yeelaya waa laga soo saaraya waxaa isweydiin mudan cadaabka ilaahay hadday galeen kuwaasi muslimiinna ay yihiin ayaga iyo gaalada cadaabka ku jira see loo kala garanaya horta waxaad ogaataa muslimku hadduu naarta galo oo la cadaabo ujeeddada loo cadaabaya asaga iyo ujeeddada gaalka loo cadaabaya waa kala labo qodobka horta fahm waxaad labaadoo ogaataa sida uu u cadaaban yahay gaalka iyo sida muslimku u cadaaban yahayna waa kala labo waxaan ka hadlaynaa waa muslim cadaabka galay ujeedada muslimka loo cadaabaya waxaa weeye dembigii uu galay inta laga dhaqo oo laga soo daahiriyo asagoo nadiifa inuu jannada galo leanna qofqan qofaan nadiif ahayn jannada ma galo soo mayna soo sheegin asaga ujeeddadaasaa loo cadaabaya khaladkan uu galay ayaa laga saxaaya laga cadaabka lagaga soo dhaqaya laakiin gaalka waxaa loo cadaabayaa karaamo kaxayuumin kaxayuubin iyo sharaf darro iyo ihaano lagu samaynayo oo cadaabka ilaah lagu cadaabayo ayuu u cadaaban yahay dembi lagaga dhaqaya asaga ma jirto taasi waa qodob ay ku kala duwan yihiin qodobka labaad qofka mu'minka hee cadaabka jannada galay cadaabka galay cadaabku awood uma leh jirkiisa oo dhan inay wada cunto xubnihii weysada iyo sujuudda cadaabku farma saari karto ayadoo dhinac walba ka xigta ayuu ilaahay leeyahay mawaadica sujuud meelihii uu ka sujuuday lowyihii iyo gacmihii iyo jabhadii iyo wejigii iyo iyo meelihii uu ka weysaysan jiray cadaabay faraha saari cadaabka oo hogaankeeda halkeedii hogaanba toddobaatan kun oo malag ay xajinayso awooddeedu intaa la eg tahay inay ilaahay caasida isuma qoorto qof ku dhex jiraa la leeyahay oo ku dhex waxa weeyaan ku dhex qasan hataaban wajigiisa iyo gacmihiisa far saari mayso aynagoo aadamaaho daciifana ilaahay macaasidiisa maarala inoogala ayay rasuulkii sal alla alih waxaan samaynina maya waa samaynayna waxaan ka fogaada maya ka fogaan mayno waxaan sameeya maya wama samaynayno nag cadaabkoo naga xoog badanoo jin iyo insiba loogu talagalay wixii xunoo dhan lagu cadaabana ma taaban karto xubnaha farahay ka qaadaysa laakiin gaalka jirkiisa oo dhalan tinka dhala iyo qoobka cadaabku wuu saamaynayaa wuu saaqayaa kulli uu gubay marka labadaa qaab ujeeddada loo cadaabayo muslimka iyo gaalka waa lagu kala duwan yahay waa kala duwan tahay sida loo cadaabayana waa kala duwantahay dadkii noocaas ahaayoo cadaaban ayaa meeshaa laga soo saaraya marka malaa'ig baa loo diraya cajaa'ib waxa ah malaa'igtii intay cadaabka gashay ka soo saaraysa malaa'igtan cadaabka gashay xataa cadaabku far saari maayo muxuu la saari waaye ilaahay baa laha taaban ilaahay say waadeecatiisa uma jeedin dhulka iyo cirkaa intay ilaahay la hadlay wuxuu ku yidhi i'tiyaa tawcan aw karhan idinkoo imaada laba mid ku imaada inaad khasab ku timaadaan iyo inaad rabitaankiinla ku timaadaan markaasay waxay yidhahdeen ataynaa daa'iciin ilaahu waxaan imaanaynaa sida sidaad rabtay annagoo samaynaynaan imaanaynaa dhulka iyo cirkaa inaga weyn soomaa la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi naas ilaahay bay adeecayaan laakiin bal dadkeenaan yaryarka oo aadamaha oo masaakiinta ah adugu kaalaan inaga soo kara inaan ilaahay caasino dayib marka dadkii naarta galayna ilaahu kasoo soo saar buu ugu shafaaco qaadin kuwii mutaystay oo aan gelinna ilaahayu ka daa buu waxaa jira shafaacaad kaleo culummada qaar ka mid ah oo ay ay ka mid tahay kuwa jannada ilaahay ku jira ayuu ayagana usii shafaaco qaadaya oo maxayba u baahan yihin jannada ay galeen ilaahu meeshaan ay joogaan kor uga qaado dallacsi buu leehay ayagoo jannadii ku jira ayana uga daba tegahaya ilaahu hebel dallacsi oo hebel dallacsi oo meeshuu jooga ka sarmari ayadana ilahay waa ka yeelaya bay culimmadu leey si imaam nawowi qayrkiba ay tilmaamay raxmatullahi caleyh marka shafaacadaa weyn iyo middaa jannada oo albaabkeeda kugu furhayo iyo dadkii mutaystay inuu u shafaaqado yidhah ilaahu ka daah iyo kuwii galay inuu yidhahda ilaahu ka soo saar iyo kuwo jannada ku jira inuu yidhahda ilaahu dallacsii intaa keliya xataa ma ah abuu aalib oo adeerkiisa oo gaalnimo ku dhinto aan muslim ba ahayn baa nebiga la weydiiyo waxaa la yidhi adeerkaana wuu ahaa intaad maka joogtayna waa ku garab taagnaayo diinta ilahay buu garab kugu siinaya inkastousan diinta rumayn oo gaalnimo uu ku dhintay maxaad u taraysaabaa lihi qiyaamada wuxuu leeyahay nebigu naarta ilaahay ayaa waxaa loo saarayaa raysmagaadhada laba dhimbilood oo naar ah ayaa raysmagaadhada loo saarayaa adeerkaybi labadaa dhimbilood ee naarta laga keenay kulaylka ka baxaya ayaa madaxiisu la kuray la karaya wuxuu aaminsan yahay adeerkay cid ka cadaab kulul inaysan jirin waana ruuxa inta la cadaabayo gaala ugu cadaab fududbi hadaanan aniga nabi muxamede jiri lahayn oo shafaacadaydu aysan jiri lahaynna inta ilaahay cadaabay ruuxa ugu cadaab hooseeyuu noqon lahaa sababtoo ah waa ruuxa nebi moxamed inta arkay oo la noolaaday oo dhaqankiisa iyo runtiisa yaqaana oo diintiisu inay sax tahay ogaa haddana ka doorto yidhi gabdhaha igu cayahay waa la i baranburaya waxaa la odhanhayaa odaygii markuu waa yeeloobu isdhiiba marka ma qaadanaya diintaada waa xaq laakiin ma yeelaya iga dhaaf ayib marka halkaa waxaad ka fahantay raxmadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama adduunka keliya maahana aakhare xataa raxmaddaasu kula daba taagan yahay sala allahu caleyh wasalam wa yukhriju wuu soo saarayaa allaahu alle mina naari naarta xaggeeda aqwaaman dad bikayri shafaacatin shafaaca la-aan bal bifadlihi fadligiisii iyo ixsaankii ayuu ku soo saarayaa iyo wa waraxmatii naxariisiisa wa yabqa waxaa soo haraya filjannati jannada dhexdeeda fadlun dheeraad ay ka dheeraad tahay caman dadkii dakhalahaa galay oo min ahli dunyaa adduunyada dadkeeda ka mid ah fa yunshiu wuu u abuurayaa allaahu alle lahaa jannada aqwaaman duulal iyo dad iyo ummado fa yudkhilu ilaahay wuu gelinayaa hum ayaga aljannata jannada halkan wuxuu sheegayaa sheekhu laba masalou tilmaamayaa masalada koobaad waxaa weeye wixii shafaaco la qaadaya markay dhammaato malaa'igtii baa shafaaco qaaday oo mu'miniintii baa shafaaco qaaday oo ambiyadii baa shafaaco qaaday oo shuhadadii baa shafaaco qaad markay shafaacadu dhammaato baa ilaahay wuxuu naarta ka soo saarayaa dad aan wax shafaacaba naarta kaga soo bixin oo isaga jira laakiin dadka laga hadlaya waa dad muslimiin ah kuwaasuu ka soo saaraya wuxuuna kaga soo saarayaa fadligiisa iyo ixsaankiisa waa markaanu lahayd xadiidka ku soo arooray shafacat ilmalaa'ikatu wa shafaca annabiyuuna wa shafaca almu'minuun walam yabqa ilaa arxamu araaximiin allaha raxmaanka oo inta naxariisata ugu naxariis badan shafaacadiisa ayuu ilaahay kaga soo saaraya meeshaasoo kasoo cantoobinaya kuwaasi waa kuwo jannadaa la gelinaya ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisayna ku gelayaan wuxuu labaadoo tilmaamay sheekhu jannada wixii loogu talagalay oo dadka adduunyadan soo shaqaystay a markuu ilaahay geliyo jin iyo insiba jannadii weli waa bannaan tahay oo qaybbaa ka bannaan maba buuxdaba ilaahina jannada iyo naarta labadaba wuxuu u ballanqaaday inuu buuxinayo markaasuu ilaahay wuxuu abuurayaa khalqi haddee adduunyadii laga soo tegay adduun lama joogo meeshaa laftirkeedu ilaahay wuxuu ku abuurayaa makhluuq aan reero dunya ahayn kuwa ayagaahu jannada kula dhex dadkii horeeto jannadiina sidaasay ku buuxsamaysaa ma la fahma waxaad jannada ilahay intay baaxad la jannada ilahay intay baaxad soomaaliya hadii looga sheekayn lahaa waxaa in ohan laha annaga ree hebel aan uga filab dhulkoodii baa ku filaan la ayagoo dad yar ah oo aada u yar oo laga yaabo hal gobol keliyu inuu ku filan yahay marka jannada noocaasa ah, adduunka maanta hadii la keeni lahaa soomaali waxay odhan lahay naguma filla adduunka hadday jiri lahay janno noocaas naguma fillay odhan lahay ayib sababtoo ah jannatu dunyaa bay haddaba haysaan kumana filla maba ku filla soomaaliya qanaacdarraa jirta marka taasina waa qodob oo ilaahay baa wuxuu u abuurayaa khalqi kaleeto markaasay gelayaan markaasay ku raaxaysanayaan ayaguna wa yukhriju wuu soo saarayaa allaahu alle mina naari naarta aqwaaman dad bikayri shafaacatin shafaaco iyo ergala bal bifadlihi ixsaankiisa ayuu ku soo saarayaa iyo waraxmatihi naxariistiisa wa yabqaa wuu harayaa waxaa haraya filjannati jannada gudaheeda fadlun dheeraad ay dheeraad ka tahay caman dadkii dakhala galay haa ayada oo min ahli dunyaa adduunyada dadkeeda ah fa yunshiu wuu u abuurayaa allaahu alle lahaa jannada aqwaaman duulal iyo ummado fa yudkhilu markaasuu gelinayaa hum ayaga aljannata jannada wa asnaafu maa shay qaybaheed tadammanat ay kulansatay hu shaygaas addaaru daartii alaakhiratu ee dambe oo minal xisaabi xisaabta ah kow iyo wathawaabi thawaabka qofka ajar iyo abaal fiican la siinayo labo iyo wal walciqaabi ciqaabka la jirabayo cuqubo la marinaya saddex iyo waljannati jannadoo ilaahay ugu talagalay khalqigiisa wanaagsan ugu naxariisto afar iyo wannaari naarta oo inta xun lagu cadaabayo iyo wa tafaasiilu daalika oo dhan faahfaahintiisa iyo kala dhigdhigiddiisu madkuuratun mid lagu xusoo lagu sheegay weeye filkutubi kutubtii almunasalati ee laga soo dejiyey min asamaa'i xagga sare oo waa maxay kitaabka qur-aankaahi keliya arrimahan kaba warramine xataa kutubtii hore ilaahay uu soo dejiyo towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufi muusa u ibraahim iyo ilaahay wuu kaga warama wuxuu meeshaa tilmaamayaa umuurta aakhara ku saabsan janno iyo naar iyo thawaab iyo ciqaab iyo waxyaalahaasi wax caqliga bani aadamka laga qaata maahane waxyiga ilaahay baa laga qaataa kitaabka alle iyo sunnada rasuulka iyo kutubtii ambi halkaa unbaa laga qaataa iyo wal aathaari raadad oo min alcilmi aqoona alma'huuri ee laga soo guuriyey can ilambiyaai nebiyaashi aathaar waa jamcu aharo waa raadad raadad la taaban karo ambiyadii ilaahay laga soo guuriyey waa waxyi macnaheed wixii waxyi ama nebigeenaan ka helay ama ambiyadii hore laga sheegay taa unbaa jannada ilaaha iyo naarta iyo thawaabka iyo ciqaabka lagu faahfaahiyeye caqliga dadka may wa filcilmi iyo cilmigii almawruuhi ee laga dhaxlay can muxamedin moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo wa fil filcilmi aqoontii almawruuhi ee laga dhaxlay min muxamedin sala allahu calayhi wasalam min daalika kaa waxaa ka mid a ah, ama waxaa la odhan karaa wa filcilmi cilmigii dhexdiisa waxaa ku sugnaaday almawruuhi ee laga dhaxlay min muxamedin muamed can muxamedin muxamed xaggii sal lay slam min daalika kaa la soo sheegay kee althawaabu walciqaabu waljannatu wannaaru walxisaabu arrimahaas la soo sheegay cilmiga nebi moxamed laga dhaxlay xaggii waxaa kaga sugnaaday maa shay yashfii buskaynaya qofka qalbigiisa markuu axaadiidta ku soo aroortay iyo aayaadka qur-aanka ee aakhira ku soo arooro cilmigii nebi moxamed laga dhaxlay ah uu qofku dhageysto oo fahmo wuxuu ka helayaa cilmi qalbigiisu uu ku fiyoobaado ayuu ku helaa yashfi ya-da waa la kordhigayaa waa buskayn iyo caafimaad yushfi haddii la yidhahdo ya-da la godo yushfi wax halaagaya cilmigii nabi maxamed laga dhaxlay baa lagu halaagsamaya waa ka imaanaysa waa laxnina marka saas maa oo wayakfii qofka ku filan oo diin ahaan ugu filan faman ruuxii ibtaqaa dalba hu cilmigaa nabi maxamed laga dhaxlay sala allahu calayhi wasalam arrimahaasna ka raadiya wajadahu wuu helaya arrinkaas wuu helin xaggee ka helin cilmigii nebiga laga dhexlayo sunnadii nebigu ka helaya sal alay wasalam wa filcilmi cilmigii dhexdiisa waxaa ku sugnaaday cilmiga almawruuhi ee laga dhexlay can muxamedin nebi moxamed sal alay wasalam wa filcilmi cilmigii dhexdiisa waxaa ku sugnaaday cilmigii almawruuhi ee laga dhaxlay can muxamedin nebi moxamed xaggii sala allahu calayhi wasalam min daalika arrimaha lasoo sheegay xaggoodana uga sugnaaday oo xisaabtii iyo ciqaabtii iyo jannadii iyo naartii ah maa shay yashfii buskaynaya qofka oo wayakfii cilmihaan ugu filan faman ruuxii ibtaqaa raadiyo huu cilmigaas nebiga laga dhaxlayna wajada wuu helayaa huu cilmigaasoo uu garan wa tu'minu waxay rumaysan tahay alfirqatu kooxdii annaajiyatu ee badbaadaysay min ahli sunnati sunnada dadkeeda xaalay ka mid yihiin iyo wal-jamaacati jamaacada iyo midnimada bilqadari qadarka ilaahi khayrihi kiisa wanaagsan iyo wa sharihi kiisa xunba wal-iimaanu rumayn bilqadari qadarka ilaahi la rumeeyaana calaa darajatayni laba jaranjaro iyo laba darajo ayuu ahaaday kullu darajatin darajo kasta iyo tilaabo kastana tatadamanu waxay kulansanaysaa shay-ayni laba shay fadarajatu darajada al-ulaa ee koowaad al-iimaanu waa rumayn la rumeeyo bianna allaaha alle tacaalaa wuu sarreeyaaye caliimun mid yaqaana inuu yaho aada u garanaya bilkhalqi makhluuqa wahum ayaguna caamiluuna kuwa shaqaynaya weeye makhluuqi weeyaane bicilmihi ilaahay ogaalkiisii alqadiimi ee horreeyey alladii cilmigaasoo huwa asagu alle mawsuufun mid lagu tilmaamay uu yahay bihi asaga asalan asalkiisii iyo wa abadan weligiiba wa calima ilaah wuxuu ogaaday jamiica axwaalihim xaaladahooda oo idil ayuu ogaaday makhluuqi baa laga hadlayaa min adaacaati xaaladahaasi daacooyin xaaleyihiin iyo walmacaasi macaasi iyo wal arsaaqi quud iyo dheef iyo wal aajaali madal iyo waxaa weeyaan wakhti loo sameeyey uma kataba wuu qoray allaahu alle fi lowxi lowxi almaxfuudi ee la dhowray maqaadiira alkhalaa'iqi uunka jaangooyadooda iyo maqaadiirtooda o dhan buu ilaahay ku xariiqa fa walu maa shay kii ugu horreeyey oo khalaqa uu sameeyey oo abuuray allaahu alle alqalama qalamka weeyaan alqalamu qalamka weeye fa walu maa khalaqa allaahu wixii ugu horreeyey oo ilaahay uu abuuray alqalamu qalamka weeye alqalama ayuu ii qorayaa qaala ilaah wuxuu ku yidhi lahu qalamkii uktub qor ilaahi baa wuxuu la hadlayaa qalim qaala qalimkii wuxuu yidhi maa maxay baan aktubu qoraa qaala ilaah wuxuu yidhi uktub waxaad qortaa maa wax allaala waxa huwa asaguba kaa-inun mid ahaanaya ah ilaa yowmialqiyaamati qiyaamada maalinkeeda laga gara abuu daawuud baa xadiidkaa wariyey famaa wax allaala wixii asaaba famaa wixii asaaba al insaanu nusakhdayda dadka haysamaha nuskhada kaleeto famaa asaaba linsaana miyuu qoraya mise insaanu dadkaan kale nuskho duwanahay ma jira mise kulli iskutaab baynu haysanaa famaa asaaba wixii uu helo al insaanu insaanku saa noqonaya asaaba faacilkeeda laga dhigo wixii insaanku uu helo gacanta u soo gala lam yakun ma ahaadeen shaygaasi liyukhdiahu wax gafi laha waxay ilaahay ku siiyo aada heshid marna kuma gafeen wamaa wixii akhda'a gafahu insaankana lam yakun muusan ahaadeen liyusiibahu wax ku dhici lahaa jafat way qallashay al aqlaamu qalimaantii wax lagu qorayey wa duwiyat waa la laalay oo la duubay asuxufu waraaqihii wax lagu xariiqayey kamaa sidii qaala uu yidhi alla tacaalaa wuu sarreeyaaye alam taclam miyaadan ogeyn anna allaaha alla yaclamu inuu og yahay maa wax allaala waxaa fi cirka ku dhex sugan iyo walardi dhulka inna daalika arrinkaas oo wax kastoo sare jira iyo wax kastoo dhulka jira cilmigooda ilaahay inuu og yahay fii kitaabin qoraal dhexdii buu ahaada xagga sare makhluuqa jira waa xariiqan yihiin xagga hoose makhluuqa jirana waa qoran yihiin inna daalika arrinkaas oo makhluuqa oo idil umuurahooda in la xariiqoo la qoro ilaahay u gashan yihiin yasiirun mid u fudud weeye calallaahi alla dushiisa wa qaala alla wuxuu yidhi wamaa asaaba ma dhacdo min musiibatin wax balaayo iyo dhib ah fil ardi dhulka dhexdiisana kama dhacdo walaa fii anfusikum naftiinna dhexdeedana kuma dhacdo ilaa fii kitaabin qoraal dhexdii ahaatay dhibkaasu inuu dhacayo min qabli an nabra'a intaanan abuurin ka hor haa arlada ama haa dhibkaa laftirkiisa intaanan abuurin ka hor ayaannu sii qornayba inna daalika arrinkaasi calallaahi alla dushiisa yasiirun mid u fudud weeyaan wa haadaakani adtaqdiiru ee jaangoynta ah attaabicu ee raacsan licilmihi ilaahay aqoontiisa subxaanahu alla hufnaaye yakuunu wuxuu ahaanayaa fii mawaadica meela dhexdood jumlatan si duuduuban iyo wa tafsiilan si faahfaahsanba faqad kataba alla wuu qoray fi lowxi lowxi almaxfuudi ee la ilaaliyey maa wax allaala wixii shaa alla uu doono ku qora lowxulmaxfuudka waxaa ku qoran wax kastoo alla uu doono waidaa goortii khalaqa alla uu abuuro jasad aljaniini uurjiifka jirkiisa uurjiifka waa ilmaha janiinka ilmaha uurka ku jira ilmaha uurka ku jira uurjiifka ah jirkiisa iyo maqaarkiisa ilaahay markuu abuuro qabla nafxi nafkhi ruuxi nafta intaan lagu afuufin ka hor fiihi dhexdiisa jirkii la abuurayaa naftiina kuma afuufna bacaa ilaah wuxuu usoo dirayaa ilayhi ilmaha uurjiifka xaggiisa malakan malak waa ilmo uurkii ku jira maqaarkii baa u dhammaystiran afartiisa adin buu labadiisii lugood iyo gacmihii buu leeyahay indhihii waa u suuraysan waa suuraysan yahay lakiin nafi kuma jirto malag buu ilahay usoo diraya fa yu'maru malaggaa waxaa la farayaa biarbaci kalimaatin afar weerood baa la farayaa afar eray fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu malagaas uktub waxaad qortaa risqahu ilmaha risqigiisa uurka adoo ku jira baa ilaahay wax allaala waxaad risaq adduunkaa mari lahayd ilaahay kuu qora ogow taas marka wa ajalahu madashiisa iyo muddadiisa dunidan uu joogayana qor hal maalin kuma darsan karti kamana sokoo dhici karti wa camalahu camalkiisa uu qabanayana qor inuu camal fiican yahay iyo inuusan fiicnayn inuu yar yahay iyo inuu badan yahay in laga aqbal kulli qor wa shaqiyun inuu yahay ruux bacaw ah oo ayaan daran am saciidun ruuxu wanaagsan ee liibaanay inuu yahayna ayadana qor iyo wa naxwa daalika arrimaha wixii la mida ayaa malagga la faraya bukhaari muslim baa xadiidkaa wariyey fa kan adtaqdiiru ee jaangooynta ah jaangooynta noocaasa oo ilmihiiba isagoon uurka ka soo bixin waxaan la sii qoray qad kaana waxay ahaayeen yunkiru inay diidaan hu asaga qulaatu lqadariyati qolyaha qadariyada loo yaqaano oo ilaahay qadarkiisa diidan kuwooda xag jirka ah kuwa ayagaaha diidi jiro waxay odhan jireen arrinkaas ilaahay shuqulkuma leh qadiiman horay wakhti horey diidi jireen wa munkiruuhu arrinkaa kuwa qoonsanaya oo qadariyadii ka oo diidaya alyowma maantan ah qaliilun way yaryihiinbi wax yar baa kasoo soo hara waa dabar go-eenbi saxaabadii nebigoo nool bay soo baxeen ayagoo leh ilaahay qadarkiisaas ilahay waxba kama oga wuxuu markay dhacayaan kabacdiba ogaanaya saxaabadii nebigoo jooga ayay arrim kuwaasu soo baxeen oo saxaabadu hawshooda ka hadleen marka qolyihii qulaatulqadariya qulaatulqadariya ahaayo xag jirka ahaa oo noocaas ahaa ibnu teymiya wuxuu leeyahay waxba kama harin wax yar baa ka haray wa ama darajatu darajada athaaniyatu ee labaad fa hiya iyadu mashii'atullaahi ilaahay doonitaankiisa weeye annaafidatu ee meel maraysoo fulaysa wuxuu ilaahay doona waa dhacaya cidday doona ha diiddo cidday doonana ha ku qanacdo iyo wa qudratuhu awooddiisa ashaamilatu ee dhammayska tiran oo wax walba koobaysa wa huwa arrinkaasina al-iimaanu waa rumayn bianna maa shaygii shaaa uu doono allaahu alle kaana inuu ahanayo waa inaad rumaysan tahay ilaahay wuxuu doonaa waa dhacayaan oo waa hirgelayaan wamaa wixii lam yasha ilaah uusan dooninna lam yakun ma dhacayaanoo ma ahanayaan wa annahu maafi wa annahu amar yashaniye maa fi samaawaati cirarka kuma dhex sugna wa annahu amar yeshaaniye maa wax allaala waxa fi samaawaati cirarka ku dhex sugan iyo wamaa waxa fil ardi dhulalka ku dhex sugan oo min xarakatin dhaqdhaqaaq ah. iyo walaa sukuuni maada naafiye ka dhig mawsuulan ka dhiga wa annahu amar yashaniye maa fi samaawaati cirarka kuma dhex sugna iyo wamaa fil ardi dhulalka dhexdooda min xarakatin wax dhaqdhaqaaqa iyo walaa sukuunin wax xasilooni ah ilaa bimashii'ati illaah ilaahay doonitaankiisa mooyaane subxaanuhu u hufnaayi laa yakuunu ahaan mahaye fii mulkihi boqortooyadiisa dhexdeeda ilaa maa shaygii mooyaane yuriidu uu doonayo wa annahu alle subxaanahu ceeb iyo xumaanba ka dheeraayoo ka hofnaaye calaa kulli shayin wax waliba qadiirun mid kara weeyaan min almawjuudaati waxyaalaha la helayo hadda jira iyo walmacduumaati waxyaalaha aan jirinba wax walba ilaahay wuu awooda famaa famaa min makhluuqin mid la abuuray ma jiro fil ardi dhulka dhexdiisa iyo walaa fi samaa'i cirka dhexdiisa ila allaahu alla ayaa khaaliquhu kii abuuray ah subxaanahu nasahnaayih laa khaaliqa cid wax abuurayso hayruhu asagaan ahayn ma jirto walaa rabba rabbi kula caabudo rabbiho siwaahu asaga ka soo harana ma jiro wa maca daalik arrinkaa iyadoo ay jirto faqad amara wuxuu alla faray alcibaada addoommada bidaacatihi yeelidiisa iyo inay adeecaan oo u hoggaansamaan iyo wa daacati rusulihi rusushiisa inay adeecaan wa nahaa ilaah wuxuu ka reebay hum ayaga can macsiyatihi ilaahay diididiisa iyo inay ku caasigaroobaan wa huwa alle subxaanahu hufnaaye yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa is-ilaaliye isjira iyo walmuxsiniina kuwa wanaaga sameeya iyo walmuqsitiina kuwa cadaalada sameeya wa yardaa ilaah wuxuu raali ka yahay oo ka raali noqonayaa caniladiina kuwii xaggooda aamanuu xaqa rumeeyo wa camiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan walaa yuxibu ilaahay ma jecla alkaafiriina kuwa gaaloobay walaa yardaa ilaahay kama raali noqdo can ilqowmi duulkii alfaasiqiina ee daacada ka baxay walaa ya'muru ilaahay ma faro bilfaxshaa'i xumaato dadka ma faroo la imaada ma yidhaahdo walaa yardaa ilaahay raalli ugama aha licibaadihi addoommadiisa alkufra gaaloobid walaa yuxibu ilaahay ma jecla alfasaada waxhallaynta in wax la halleeyo oo dhulka macaasi lagu fasaadiyo ilaahay ma jecla walcibaadu addoommadu gaal iyo muslimba kay doonay ha noqdaan faaciluuna kuwo wax samaynaya weeye xaqiiqatan dhab ahaan waxay addoommadu samaynayaan ayagaa u madax bannaan haddaad seexanaysid iyo haddaad soo toosaysid iyo haddaad wax cunaysid iyo haddaad wax cabaysid iyo masaajidka haddaad soo gelaysid iyo haddaad ka baxaysid iyo faaciluuna kuwa wax samaynaya wey xaqiiqatan dhab waxay samaynayaan ayagaa samaynaya wallaahu allana khaaliqu afcaalihim falalkooda iyo wixii ayaga ka soo fulaya midkii abuuray weeye walcabdu addoonku huwa asagu huwa asaga almu'minu kan wax rumaynaya intaana waa dad muslimiina yahay soo maaha adaa muslim oo imaanka doortay walkaafiru asagaa midka gaaloobaya ah maaha hal qof inaan leenahay gaal iyo muslim baa tah kan mu'minkaana asagaa iimaanka doortay kan gaalkaana asagaa gaalnimada doortay walbiru midka wanaagga samaynaya oo baariga asaga weeye walfaajiru midka xumaha samaynaya asaga weeye walmusalli kan tukanaya weeyaan wasaa'imu midka soomaya weeye addoonku walilcibaadi addoommada waxaa u sugnaaday qudratun karitaan ay awoodaan calaa acmaalihim shaqooyinkooda soo salaadu cishaha la tukan maayo dee qofkii awooda unbaa tukan awood buu ilaahay ku geliyay aad ku tukato maqhribka ku tukato quraan ku akhrisato kitaab ku akhrido kitaab ku awood buu ilaahay ku geliyey walowhum ayaga waxaa u sugnaaday addoommada doonitaan waxbuu dooni karaa waxbuu qofku hamin karaa ayuu dooni karaa wuxuu doonayaa inuu masaajka ka baxo wuxuu doonayaa inuu masaajka soo galo wuxuu doonayaa inuu meel aado wuxuu doonayaa inuu soo noqdo wuxuu doonayaa inuu kaco wuxuu doonayaa inuu fadhiisto iyo intaa waxaan ahayn doonitaan buu addoonku leeyahy addoon khasbanoo caagad meel lagu tuuraya ma aha waa addoon doonitaan la addoonku kamaa sidii qaala uu yidhi alla tacaalaa liman ruuxii shaa'a doonay oo minkum idinka idinka mid a an yastaqiima inuu toosnaado u fiirso liman ruuxii shaa'a doonay addoommada ilaahay muxuu u sugay inay doonidi leeyihiinoo wax dooni karaan haddana wuxuu yidhi wamaa tashaa'uuna ma doonaysaan ilaa an yashaa inuu doono mooyaane allahu alla alihi rabulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa oo waa maxay doonitaankeenna iyo rabitaankeennu wuxuu hoos imaanayaa mashii'ada ilaah haddaad adigu shay doontid ilaahina shaygaa wax ka duwan uu doonayo tan ilahay umbaa hirgelaysa wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allah magaaladan caawa haddaad rabtay inaad isaga anbabaxdid ilaahina uu doonayo caawa inaad ku dhimatid tan ilaahay baa hirgelaysa si kastay sahaydaada iyo safarkaaga iyo waxaaga iyo saadkaaga u diyaarso u dardaaran isu diyaari tan ilaahay baa hargelaysa meel baan gaaraya oo ka soo noqonaya ilahna wuxuu rabaa meesha laftirkeeda inaad ku dhimatid adigu doonitaan baad leedahay wamaa tashaa'una ilaa an yasha allah tan ilahay baa hirgelaysa wa haadihi tan addarajatu ee darajada ah min alqadari qadarka ilaahay iyo jaangoyntii xalay ka mid tahay yukadibu waxaa beeninaya biha ayada caamatu lqadariyati qadariyadu say u badan yihiin bay beeninayaan aladiina kuwaasoo samaa uu ku magacaabay hum ayaga annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama majuusa haadihi lummati ummaddan ayadaa dabcaabudkeeda ummado ummado waxaa jiri jiray dabka caabudi jiray ummatulmaxamed hadday jirto ummad dabka caabudaan ilaahay baan rumaysnayn waa qadariyada wayakluu waxaa ku xadgudbaya waa qeybtan ayada ah fiihaa qadarka noocaasa dhexdiisa waa afcaalu lcibaad ah addoommadu waxay samaynayaan qowmun dad oo min ahlilihbaati dadka ilaahay qadarkiisa suga ah dad badan oo muslimiinta ka mid ah oo qadarkii ilaahay wuu jira wax walba ilaahay wuu awooda leh baa afcaalucibaad marka loo yimaado meel kale ku bariiqanaya xataa salabuu ilaa ay ka siibeen alcabda addoonka qudratahu awoodiisa iyo wakhtiyaarahu doorashadiisa oo waxay yidhahan addoonku awoodna ma wax doorashaa iyo asagu wuxuu ka fakeri karaana ma waa khasban yahay qolyaaan kusoo maray ba jira addoonku saa inuu u khasban yahay qolyaa ahayn murjia jabriyo jabriyo ahayn sooma jabriyo ha addoonku hadduu zinaysto ilahay baa ku khasbay leeyihi toban qof hadduu dilo dhib male ilahay baa ku khasbay marka caagadaasoo la tuuray unbuu la mid leeyihi marka addoonkiiba waxay ka siibeen inuu khiyaar leeyahay awoodna leeyahay wa yukhrijuuna way ka saarayaan can afcaali illaahi ilaahay afcaashiisa iyo wa axkaamihi axkaamtiisa xikaman xikmooyin iyo wa masaalixahaa xikamahaa xikmadaheeda iyo wa masaalixahaa ujeedooyinkeedii wanaagsanaa ayay ka saarayaan meesha waxaa ka soo baxaya ilaahi afcaashiisii wanaagsanayd iyo axkaamtiisii xikamtii loogu talagalay iyo maslaxadii loogu talagalay inay inkiraan halahanaan laqmaynay musanifkuna uu ka soo bilaabay wa tu'minu lfirqatu nnaajiyatu min ahli sunnati waljamaaca bilqadari khayrihi wa sharihi musanifku wuxuu ku tilmaamay ilaahay qadarkiisa arkaan uu leeyahay oo afara ayuu tilmaama afar rukni oo uu leeyahay qadarka ilaahay ama maraatib iyo darajow marayo buu intaa ku tilmaamay martabada koobaad musanifku wuxuu yidhi waliimaanu bilqadari calaa darajatayni kullu darajatin tatadamanu shay-ayni fadarajatu luulaa aliimaanu biana allaaha tacaala caliimun bilkhalqi wahum caamiluuna bicilmihi alqadiim halkaa laga bilaabo walmacaasi waalaarsaaqi walaajaali laga gaaro wuxuu kaga warramayaa ilaahay cilmigiisa ilaahay cilmigiisa ayuu kaga warramayaa oo ah ilaahay cilmigiisu shaamil inuu yahay oo wax walba ilaahay uu ogyahay shay walba xataa intuusan dhicin hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaaba xataa ilahay sii ogi wax walba ilahay waa ogyahay a waxaan ahaan hadday ahaan lahaayeen siday u ahaan lahaayeen bu ilahay soogi waa cilmi shaamila wax walbuu ilahay ogyahy aliimaanu biana allaha tacaala caliimun bilkhalqi makhluuqoo dhan ilaahay wuu ogyahay jumlatan wa tafsiila jumlo iyo tafaariikhba ilahay waa ogyahy si walbeeta waa ogyahy cilmiga ilaahay oo noocaasa ah, daliilkii sharciga ahaana wuu ku tusinayaa caqliga aadamuhuna wuu ku tusaya ilaahay cilmigiisa subxaana wa tacaala taasi marka waa qodob qodobka labaad oo musanifku ka hadlay waxaa weeye uma kataba allaahu fi lowxi lmaxfuudi maqaadiira khalqi waa rukniga labaad oo wuxuu kaga hadlay wuxuu ilaahi ogaa oo cilmi ahaa ilaahay inuu qoray wax kasta oo ahaan doonoo dhici doona dunidan dusheeda ilahay waa qora qodobkaa ma la fahma arrinkaa marka ogow wax kastoo dunidaad amaraysid waa xariiqan yihiin taa marka qabso waxay arrinkaa ku tusinaya daliilka sharciga waxaan ahayn oo looga dambaynaya ma jiro wax walba ilaahay inuu qoray oo dunidan ka dhacaya halka looga dambaynaya waa sunnada iyo kitaabka qur taasi waa qodob su baa marka taa ka dhalanaysa ruknigii labaad baan maraynaa oo kitaaba ilaahay cilmigiisii inuu qoray wax walbana ay u xariiqan yihiin muxuu wax ku qoray ilaahay casharkeennay ku qoranta waxau ilahay wax ku qoray waa maxay fa awalu maa khalaqa allaahu alqalam aaladda wax ku qoray oo wax qor waa qalamka kow makaanka iyo meesha ilaahay wixii uu rabay in la qoro lagu qoray waa xaggee allowxulmaxfuud kataba allaahu fi lowxi almaxfuud makaanka wax ku qoran yihiinna waa lowxulmaxfuudka saddex taariikhda wax la qoray oo ilaahay arrimahan uu jaangooyo oo sidaa u qoro u xariiqay waa goorma nabigeennaa tilmaamay sala allahu calayhi wasalam kataba allaahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa intuusan abuurin alsamaawaati iyo waalarda bikhamsiina alfi sana konton kun oo sano ka hor intuusan cir iyo dhulba abuurin ayuu ilaahay wuxuu sii qoro sii qadaray lowxulmaxfuudkana ku xariiqay wax allaala waxay maqaadiroo khalqigu marayaan dunida arrinkaa markaa aad dareentid caawa matalan dhibbaa kugu dhacay ama dhibbaa ku haysa waad xanuunsan tahay waad dhibaataysan tahay oo aad aaminsan tahay cirkaan aad hoostiisa ku nooshahay iyo dhulkan dushiisa aad maraysid ayagaba intaa la abuurin buu ilaahay looxul maxfuudka hawshaan kuugu sii qoray istarays badan baad ka raysanaysa laakiin haddaadan taa aaminsanayn habeen walba isbitaal baa barasharka iga cabiro xagga wasi kale waxaana keenaya laga yaaba islahadal buuq baa kugu furan waxaana laga yaabaa isla hadalka inuu keeno hebel baan isku fillahay isku mar baan jaamacadda ka baxnay masaajku joogi jiray waa caafimaad qaba aniga maxaa la i haystaa hawshaanuba ku mashquulsan yahay mana caafimaad qabo waa rafaadsan yahay qalbiyana buuq baa ku furan waa dhiban yahay qofkaasi marka marka samaawaadka iyo cirarka oo aan la abuurin konton kun oo sano ka hor ayuu ilaahay arinkaas asagaa qoray oo taariikhda la qorayna wakhtigaas weeye wa carshuhu cala almaai wakhtigaasna carshiga ilaahay biyuhu ku dul sugnaa ayib mowduuca waxa qoran oo looxul maxfuudka ku qorani maxay yihiin wax allaala wixii dunidan dhici doona ilaa qiyaami saacati ayaa ku qoran ilaa qiyaami saacati ayib ilaa qiyaami saacati wixii saacatulqiyaamo ka dambeeya ka war ayagu ma qoran yihiinoo lawxulmaxfuudka ma ku qoran yihin mise kuma qora waa masale khilaafiya culamadu u kala arduwan yihi waa masale khilaafiya culamada qaar baa waxay leeyihiin lawxulmaxfuudka waxa ku qoran maqaadiir alkhalaa'iq weeyaan waa wixii dunidaa ku saabsan qiyaamada markii la gaaro waa baab kale iyadu kuma jirtay leeyihin qolyana waxay leeyihiin warbaabkaasba inaan gallaba ma ah ah way qoran yihiin iyo ma qorna waxaan uga dambaynaynaa nas nas sharciya haddaan nas sharciya helo oo saxiix ah waynu qaadanaynaa hadaynaan helinna ihbaatkeeda iyo sugitaankeeda iyo diiditaankeeda midna afaarahaas geli mayno ayib marka taasuna waa mid ah wax kastoo marka dunidan dhici doonaa way qoran yihiin qodobkaasina marka waa qodob rukniga afraad oo ku saabsan eh, saddexaad eh, rukniga saddexaad leanna waxaan sheegnay qadarku saddex afar kun inuu leeyahay soo maahayn kow cilmi baan soo mara laba waxaan soo maray kitaaba cilmigii ilaahay shaamilka shaamilkaha ilaahay inuu qoray kan saddexaad waxa weeye waa mashii'ada ilahay waa meesha uu ku leeyahay wa ama darajatu thaaniyatu fa hiya mashii'atullaahi naafidatu taas weeyaan waa ilaahay mashii'adiisa oo fulaysaoo meel maraysa maa shaa allahu kaana wamaa lam yashaa lam yakun wixii alla uu doono way ahaan wuxuusan ilaahay doonina ma hirgelayaan qaacidadaa qabso marka maa shaa allahu kaana wamaa lam yashaa lam yakun qaacidadaas marka ku dheg oo rumayso marka ilaahay wax kasta uu doonay wax dhacaya weeyaan wuxuusan dooninna ma dhacayaan qaacidaa qabso mashii'ada ilaahay marka qayb baadiidano waxay leeyihiin ku aafaysanoo ilaahay wuxuusan doonin baa dhacahayo addoommadu ayagaa waxooda u madax bannaan ilahayna shuqulkumale halkaasay bay taagan yihiinba waa ayagaa u madax bannaan sax laakiin mashii'ada ilahi bay hoos imaanayaan ayaga waxay maya marka kuwaa xagga naga dhig qodobka afraad ama rukniga afraad oo uu leeyahay qadarka ilaahay waxaa weeye alkhalqu waa abuur waana midda casharkabeydka ugu dambayso wa annahu subxaanahu calaa kulli shayin qadiirun min almawjuudaati walmacduumaat wax walba oo hadda jira iyo wax aan jirin ahaysiintoodaba ilaahay midkii kara weeyaan sidaa owgeed shay kasta oo jira oo jooga dunidan ilaahay baa abuuray ilaahay ayaa abuuray wax ilaahay abuurkiisa ka dhex ma i jiraan haddaad tidhaahdid dunida waxaa jira waxaan ilaahay abuurin macnaheedu waxa weeye ilaahyo kaloo wax kala abuuray ba jira ka baxaya qaar baa waxay yidhahdaan sharka ilaahay ma abuurin khayrkuu abuura waayahe sharka yaa abuuray ilahay abuuray me khalad waay shar iyo khayrba ilahay baa abuuray janno iyo naarba ilaahay baa abuuray adduuniya aakhiraba ilaahay baa abuuray muslim iyo gaalba ilaahay baa abuuray macaasida dadku ay samaynayaan iyo daacaday samaynayaan labaduba ilaahay baa abuuray ma la faham qodobkaa wax aan ilaahay abuurin oo koonkan uusan ilaahay ka abuurin adduun iyo aakhara midna may jirto afartaa rukni oo kala adag oo kala sarraysa ayuu leeyahay qadarka ilaahi cilmullaahi shaamil ilaahay cilmigiisa kow kitaabatuhu qoritaankiisaoo ilaahay cilmigiisii uu qoray labo saddex mashiicadiisaoo ilaahay uu doonay afar khalqigoo ilaahay uu abuuray afartaa rukni iyo tiir iyo martabo ayuu leeyahay qadarka ilaahay wixii faahfaahinay insha allahu tacala darsiga darsigaan ku xiga ayuu inoo noqon doona wallahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbi ajmaciin